بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sagaalaad ee ka mid ah kitaabi raddi cala aljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh waxaynu ku soo jiray mas'aladii ama baabkii istiwaaء ullahi calaa carshihi subxaanaه wa tacaala iyo bacdu adilaة اlculuw wاlistiwaa oo wada socota <coughs> qaala اimaam raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu yunusa xadaana abu shihaabin اlxanaatu can اlأcmash sulaymaan can khaytama bn cabdالraxmaan ana cabdاllahi bn mascuudin qaal ina alcabda addoonku layahumu wuxuu haminayaa ama doonaya biاlmri talo oo min atijaarati ganacsi ka mida ama ganacsiba ah aw اlimaaraةi ama maamul iyo mas-uuliyad inuu qabtu doonahayo xataa idaa tayasara lahu markuu u sahlamo u fududaado inuu arinta qabto oo howlihii bisniskii ama maamulkii iskugu hagaagaan nadara allahu ilayhi ilaahay baa fiirinaya addoonkii min fowqi sabci samaawaatin toddoba samo korkood buuna ka soo eegahaya min fowqi sabci samaawaat fayaquulu lilmalaki cafwan malagii u xil hawshaas ama ilaahayba uu u diray wuxuu ku odhanhayaa isrifhu ka leexi ganacsigaas ama talada iyada ah canhu ay can ilcabdi isrifhu waa tijaaradii ama muxuuha imaaradii canhu can ilcabdi ka oo dawaaci kale iyo ah rabitaan kale iyo doonitaan kale kugu soo biri hawsha aad diyaarisay isla markiiba waa isbedeliba hawl kalabaad bilaabaysa isrifu an xaggiisa ka leexi qaala wuxuu ihi raawigii fayasrifuhu waa leexinaya malagii hawshaa loo tala saartay ama loo diray ayaa addoonkii meeshii ka weecinaya fayatadannaa wuu malamalayn addoonkii markii hawshii u diyaargarowday markiiba iska bedelo oo meel kale u aaday yuu odhanhayaa maxaa igu dhacay hawsha waan qaban lahaa hebel baa iga hormaray hawsha haddaan saa dhihi lahayn saasay noqon lahayd hawshii baa laga ili lacagtii buu isla waayey ama shacabkii baa lagu kicin ama qolyihii dooran lahaabaaba ka hor iman wixii iskugu aadanaa oo dhan baa kala furmaaya wuxuu isku xidxidho o dhan baa kala dhaqaaqi fayatadanna ay fayatahim tuhmo iyo danni iyo malamalo u dhaqaaqi ayib bixayaratii wareerkiisa dartii leannu waad wareertay war wuxuu waaba diyaarisae see wax u jiraa oo wadaadkii qadarigaha la yidhi wuxuu yidhi aroortii markaan baxayana qadari baan ahay anoo qadarka ilaahay diidan oo le qadar wuxuu addoonku uu doona asagaa samaynay ilaahina hawshaa shuqul kuma yaan aroorti ka lahaabu galabkana waxaan soo dheelmadaa anoo leh maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun maxaa jiraa wuxuu yidhi intaan wax walba isku qabto oon dadaalo oon wax walba isku aadiyo ayaa wixi o dhan ba laga kala turi haddii aniga rabitaankayga iyo awoodayda wax ku soconayo maalinkaa wax walboon ku talagalay waan soo qaban lahaabuu inaan hebel wax u qabto hawshaa kala tuuro beerta habeeyo dukaankii waxa ka sameey ayaan go'aansaday anoo jadwal wato time table wataan tagaabu qorshihii oo dhan anoo ama mid ka qabta ama laba qabannin baa soo noqdaaba hadday anugu hawsha igu xidhan tahay low kaana alamru ilaya hee wax walba wuxuu u dhicilaa sidaan doonayo laakiin wuxuu u dhacaa buu ihi alla doonaya subxaana wa tacala marka ti oo kale wey muxuu odhanhayaa fayatadanaa wuxuu malayn bixiiratii liajli xayratii sabaqanii fulaanu wamaa huwa ila allah subxaana wa tacala wuxuu dhihi maanta dukaanka anaa heli lahaaye hebel baa iga hormaray gabadha anaa guursan lahaaye mid baas ayaa hoosta oga xuluusho hoos kala hadlay anaa heli lahaaye qolyo lacag badan ayaa meesha soo degay asagu wuxuu rabaa inuu sarfintii laga sarfiye camalkii asaga ama hawsha u tiiriyo sabab dunyawi oo asagu uu fahmi karo laakiin wamaa huwa saarifku ma aha wey ila allahu wa tacaala ilaahay baa ka iilay oo ka leexiyey waxaana malag loo amray loo tala sar hawsha ayadaa riwaayo xadiidku leeyahay yaa ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala leexintu waxyaabaha kaa leexinayo in adee lagugu xumaynayo waa dantaada riwaaya waxay leedahay fainahu in yasartahu in yasartuhu lah adkhalahu الnaar haddaan u fudeeyo camalka addoonka u daayo waa camalu ku halaagsami aw dantaadi baad moodiyoo ganacsi dan kugu jirtaad moodiyoo gabarh kuu fiican baad moodi maamulku anfacayaad moodi o u daayo oo loo fududeeyo naar buu ku